bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin bab اlcadadi qala الnaadimu raximah اllahu tacaala wain natqta bاlcuquudi fi اlcadad fandur ilى اlmacduudi luqiita الrashad faahbit ilhaaa maca اlmudakari waxdif maca اlmuanathi اlmushtahiri taquulu lii khamsatu ahwaabin judud wasmum lahaa tiscan min annuuqi waqud wain dakarta alcadada almurakaba wahuwa aladii istawjaba an laa yucraba fa alxiq ilhaa maca almu'anathi biaakhiri thaaniyi walaa taktarithi mithaaluhu cindii thalaatha cashra jumaanatan manduumatan maca dura mithaaluhu cindii thalaatha cashra jumaanata manduumata wadura waqad tanaaha alqowlu fi lasmaa'i cala ikhtisaari wacala istifaa'i musanifka raximah llahu tacaala waxa weeyaan wuxuu noogaga hadlaa meeshan wax la yihahda cadad cadad waa tiro marka tiradii waxay u baahan tahay sida eh, loola imaanayo macduudkeeda midka la tirinayo haddaad tiraahdo cishruuna naaqa haddaad tiraahdid naaqadii waa midii la tirinayo macduudkii cishriintiina waa cadadkii weeyaan marka cadadka iyo macduudka sida laysu waafaqinayo lays waafajinayo iyo waxa ka dhexeeyo ayaa laga hadlaya markaasuu uri wa in nataqta bilcuquudi fi lcadad fandur ila almacduudi luqiita arashad wa in nataqta haddii aad ku dhawaaqdid bilcuquudi tiradii fi lcadadi xaal ay ahaatay fandur fiiri ila almacduudi midka la tirinayo u fiiri luqiita rashad hanuun ha lagula kulmiye marka cadadkii waxaa lagu magacaaba meeshan cuquud waxaa cuquud loogu magacaabay liannahum kaanuu yacqiduunaha bilasaabic carabtii hore dabcan qalan iyo wax laguma qori jirin waladii bacatha fi lumiyiina rasuula minhum ilaahay uu yiri dadka umiyiinta ana caadadooda waxaa weye afcaashooda iyo xifdigooda ay ictimaadi jireen markay wax inay tiriyaan ay rabaan suul iyo faraa laysku qabana wuxuu ujeedaa qeyb kan konton ujeedaa kan boqor ujeedaa kan sagaal iyo toban ujeedaa farahaas iyo suulka iyo labadii faro ayaa si laysu saaraya marka axaadiid badanaa ku soo arooday ka anahu caqada thalaathan wa khamsiina markii nabiga caleyh salaatu salaam ou tashahudka uu u fariisto farihiisa oo midigta ah faraha gacanta midigta uu laabi jiray markaasaa layihi wuxuu u laabi jiray sidii nin saddex iyo konton tirinaya oo kale marka dariiqooyinkaas isku yaqiineen suulka markii farta dhexdhexda laga qabto waxbay u jeedaa marka cuquud waxaa loogu macaabay khulaasa tawaawun liannahum kaanuu yacqiduuna alcadada bilasaabic wa in nataqta haddaad ku dhawaaqda bilcuquudi caqdiyaashii oo fi lcadadi tirada ku dhex jiray macnaha cuquudi almuraadu biha alcadad waa isku meeshie shecirka unbaa saas yeelay fandur u fiiri ila almacduudi midka la tirinayo luqiita rashad hanuunha lagula kulmiya iska tamaamul dayd waay markaasuu ihi fa athbit ilhaaa hadi sug maca almudakari hadduu macduudka mudakar yahay cadadki tagili waxdifka goy ta'di goy maca almuanathi hadduu macduudka muanath noqdo ta'dina ka jar almushtahiri ee macnaha mashhuurka oo la iska tamaamu lbeyt waay taquulu waxaad leedahay lii aniga waxaan leeyahay khamsatu athwaabin shan mara baan leeyahay judud ee jadiid ah wasmum lahaa u qamisay tiscan sagaal tiscadoo min annuuqi oo halihii geel ah waqud una hogaami wasmum bimacnaa min azimaan baa laga keenay macnaha waxaa weeyaan xeraga oo eh, neefka geelaha afka looga xerayo yaa la yidhaahda marka waxaa lagu leeyahay cadadka qeybyaal u kala baxa inuu aaxaad yahay inuu casharaad yahay inuu mi-aad yahay inuu aalaaf yahay intaasuu kala baxaa marka mid kastana xugum uu leeyahay markuu aaxaad yahay aan soo qaadanno musanifka miduu ka aamusay maruu aaxaad yahay waaxid iyo ithnaan haddii uu yahay cadadka wax lagu tirinayo waaxid wa ithnaan hadduu yahay yuwaafiqu lmacduud oo raggina ithnaani a labadii loo leeyahay dumarkiina ithnataani raggii ninkii keligiis waxaa loo leeyahay e, axad naagtiina ixdaa marka waaxid iyo ithnaan hadday keligood yihiin iyo hadday casharo la jiraan iyo hadday cishriin la jiraan iyo haday mia la jiraan iyo haddii alf la jiraan isma bedelaan ayaga waxay waafaqayaan macduudkooda arintaas waadix wa marka waaxid ithnaan waxa hadda musanifka inta uusan ugu sheegin liannahu macduudka lalamaba sheegay markay keligood yihiin waxaad leeyahy mathalan indi ithnaani cindii ithnatani cindii axadun cindii ixdaa yaad leedahay laakiin lama dhahayo cindii axadu rajulin ama ixdaa imra'atin lama yidhaahdo kadalika lama yidhaahdo cindii ithnaani rajulaani ma jirto cindii ithnataani imra'ataani lama yidhaahdo maadaama aan macduudkiiba la sheegayn ay keligood la sheegayo yaa waxa weyaan hadda musanif uusan ka hadlin marka qad yaquulu qaa'il hadiiba aan macduudka la sheegaynin see lagu ogaaday annahaa muwaafiqa macduudkeeda waxaa lagu ogaaday mathalan haddaad tiraa cindii ithnaani min rijali wa thnataani min annisaai aada leedahay min arijaalidaas macduudna waa yihiin laakiin macduud toos oo tamyiiz u ah maaha jaari majruuri iska noqdeen laakiin in cadadka ithnaani lagala jeedo mudakar ay ku tusinaysaa haddaad min arijaali tiraahd ithnataani khulaasat lqowl waaxid iyo ithnaani twaafiqaani اlmacduud fain kaana mudakara fahiya mudakara wain kaana muanatha fahiya muanatha sawaan kaanad waxdaha aw ish aw maca gayriha ina cidata shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahran fiiri cinda allahi ithnaa alyiri ithnataa lama dhihin leesh liana almacduuda waa shahr shahr waa mudakar sana ma ah shahr waa mudakar ithnaani waa la mudakari lama dhihin ithnataani lama dhihin ina cidaة shuhuuri cinda allahi ithnaa cashara shahra kaas waxa weeyaan eh, waa ithnaani iyo waaxid hadday keligood yihiin iyo hadday cashara ama cishriin la jiraanba anaha anahumaa yuwaafiqaani اlmacduud kasoo bax thalaaثa ka bilow ilaa tisca cadadkan waa miduu musanifka hadalka ku bilowdee annaha tukhaalifu lmacduud kayfa tukhaalif macnaahu in kaana mudakara fahiya muanatha wa in kaana muanathan fahiya mudakara saas waay waa ka musanifka noo yiriyey cindii lii khamsatu ahwaabin fiiri khamsatu alyiri cadadkii waa muanath ta a la geliyey wاlmacduud athwaab jamcu thawb thawb mara mudakar waay fiiri marka macduudki waa mudakar macduudki markuu mudakar yahay cadadkiisa waa khilaafi ta baa la geliy waxaad aada ugu fahmi kartaa waxaad dhihi kartaa cindii thalaathatu rijaal fiiriya rijaal waa mudakar thalaathadina waa muanath ma banaana in tiraa cindii thalaathu rijaalin ma dheysid bkhilaafi اlmara waxaa le cindii thalaathu niswati niswa waa muanath thalaathuna mudakara laga dhigo thalaathatu niswatin lama dhihin marka min thalaatha ilaa tisca hadday keligood yihiin iyo hadday cashara ama cishriin iyo mia ay la jiraan daaئima hadihi min ثaلaثa ilى tisca tukhaalifu الmacduud اndur qowlahu tacaalى sakharaha calayhim sabca layaali wa hamaaniyata ayaami xusuuma sakharaha calayhim sabca layaalin fiiri sabca mudakara laga dhigay sabcata lama dhihin layaalin waa muanath ila anahu layaalin jamcu leyla leyla muanath wa leyladii oo muanath ah yaa sabcadii waxaa laga dhigay mudakar wa thamaaniyata ayaamin baa ilaahay uu yiri thamaaniyadii maxay tahay thamaaniyata taa ku jirto muanath cadadki mudakarkiina ayaam jamcu yowm yowm mudakar waaye marka anaha tukhaalif eesh almacduud min thalaatha ilaa tisca laga bilaabo anaha tukhaalifu almacduud macduudna waa la yihahdaa waxa la tirinaya tamyiiskoodina waa ayib ayaga marka ama hala keligood ha ahaadeeno ama wax hala jiraan fiiri waxaad leedahay indi thalaathata cashara cindii thalaathata cashara rajulan rajul maadaama uu macduudka yahay thalaathadii mukhaalifa thalaathata alirta a la geri liana almacduud mudakara waa iyadoo cashara la joogto iyo markii keligeed ta isku mid waay wuxuu iri lii tiscun wa tiscuuna nacjatan tiscun wa tiscuuna nacjatan tiscatun lama dhihin maxaa yeelay liannahu tiscun waa mudakara laga dhigay lianna almacduuda nacja weeyaan waa muanath marka almuhim min thalaatha ilaa tisca ama keligeed ha ahaato ama cashar iyo cishriin wixii ka dambeeya hala jirtay annaha tukhaalif almacduud waxaa la tirinaya hadday rag yihiinna ayga ta aad u gelinay khamsatu athwaabin aada leedahay ayib cashara uu imow cashara haday keligee tahay hadday keligee tahay tukhaalifu lmacduud hadday wax la jiraano wax laga hormariyo nayifa loo yaqaanaane tuwaafiq almacduud cashara laba waji ay leedahay hadday keligee tahay tukhaalif waxaad leedahay cindii casharatu rijaalin fiiri casharatu ta la geli wa waa la taaniihiyey liana almacduudu waa mudakar tukhaalif almacduud wa cashru niswatin aada leedahay cashru mudakaraa laga dhigay liana almacduud muanath waaye marka hadday cashara keligee tahay tukhaaliف اlmacduud hadday macaha nayif hadday la jiraan waxaad leedahay tuwaafiq اlmacduud cindii ثalaaثaةa caشhara rajula aada leedahay hadda rajulkii waa mudakar fiir casharada mudakar thalaaثata cashara alayidhi cashrata lama dhihin halaaثadi mukhaalifa sideeday ku tahay casharana muwaafiqa waay halaaثata cashar rajula ra-aytu axada cashara kowkaban axada lama dhihin ixdaa lama dhihin casharana fiiri kowkab mudakar maahan oo casharana mudakara laga dhigay waxaad leedahay cindii halaatha cashrata niswatan halaaثadii mukhaalifa lilmacduud oo niswadii oo muanath a halaatha mudakara laga dhigay laakiin casharadii maadaama ay halaatha la jirto waafaqat ilmacduud oo cashrata niswatan labada taa ah laysla geliyey cashara marka hadday keligeed tahayna tukhaalif almacduud hadday wax la jiraanne tuwaafiq almacduud intaas eh, isaga bax waxaa kuu soo hartay haddii ay cishruun iyo ثaلaaثuun tiscuun arbacuun khamsuun situun sabcuun hadday tahay laa farqa bayna اlmudakar w اlmuanath ada cishruuna imraa cishruuna rajulan ثaلaaثuuna shaatan ثaلaaثuuna jamalan khalaas min min cishruun laga bilaabo ama min cishriin laga bilaabo ilaa tisciin lafdigaas cuquud baa la yidhaahdaye waxaa weeyaan laa farqa bayna اlmudakar w اlmuanath laakiin haday wax la jiraan oo cashiruuntii wax laga hormariyo wixii laga hormariyo qaacidadii aan kuu soo sheega laakiin cishruun isma bedelayso haddaa tiraahda cindii thalaathun wa cishruuna rajulan aada leedahay cishriinta isma bedelaysa laakiin thalaathadii waa isbedelay thalaathada maadaama rajulka uu macduud yahay thalaathada mukhaalifa waxaad leedahay thalaathatu Eh, waxaad leedahay thalaathatun wa cishruuna rajula thalaathatu wa cishruuna rajula wa thalaatun wa cishruuna imraa thalaathadii sideedii waa ida mukhaalifo waay laakiin cishruun lafdigaasa ilaa tisciin laga gaaro waxba isma khilaafaya waxaa lamid e eh, mia ilaa alf ayagana waxaa weeyaan isma bedelayaan waxaad leedahay cindii miatu rajulin wa miatu isma bedelayso waxaad leedahay cindii mi-ataa rajulin cindii mi-ataa imraa waxba isma bedelayn cindii khamsu miati rajulin wa khamsu miati imraa waxba isma bedelayan marka sidaasay cadadka u yahay ee la soco markaasuu ku yiri wa in nataqta haddaad ku dhawaaqdid bilcuquudi wixii faraha lagu tirinayay oo filcadadi ku dhex jiro fandur waxaad u fiirisaa cadadkaas ila lmacduudi u fiiri luqiita rashad marka seen u fiirina fa athbit ilhaaa hadi oo taa u taaniidki ahayd tada marbuutada hada loo yaqaana hadaas sug maca almudakari waxa labka ah ayga ta u gili marka waxa waye cadadkiina waa la dumaray oo taa u taaniitha hadii macduudka uu mudakar yahay waxdif tadi goy maca almuanathi midka la tirinaya hadduu muanath yahayne goy almushtahiri taquulu waxaad leedahay lii aniga waxaan leeyahay khamsatu athwaabin shan maraan leeyahay jududin ee jadiid ah marka fiiri fa athbit ilhaa khamsadii ta a la geli khamsatu tadaas oo tada gaabka ah weeyaan liannahu mudakarkii macduudkia mudakar noqday alcibraة bاlmfrad athwaab markaad rabtid mudkr mi mse muanath waa mfradkeeda keen thawb haadaa thawbun aad leeda ma haadihi thawbun ma dhays haadaa fiiri waxaa lagu ishaaray waxaad leedahay athqalanii thawbi athqalatnii ma dhays muanath ma dhays wahaakada ayb thawbun jamiil aad leedahay ma thawbun jamiilah ma dhays marka thawb waa mudakar maadaama iyada ay mudakar tahay cadadkeedii waa khilaafa taa loo geliy wasmum lahaa waxaad macnaha u qamisaysaa oo aada u hogaamisaa ama aada xerigii dhuunta ugu xirtaa tiscan sagaal oo min anuuqi ah waqud una hogaami fiiri tiscan hadda mudakara laga dhigay tiscatan lama dhihin lianna almacduuda waa nuuq jamcu naaqatin min annuuq halayaal waay mfradkeedina naaqa wa naaqa muanath sooma aha macduudka hadduu muanath noqday lafdigii oo cadadka ahayna mudakara laga dhigay min thalatha ilaa tisca tukhaalif lmacduud intaas waxaa weye casharaadkii wain dakarta alcadad almurakaba wa huwa aladi istawjaba an laa yucraba faalxiq ilhaaa maca almuanathi biaakhiri thani walaa taktarithi mithaaluhu cindii thalaatha cashra jumaanatan manduumatan wadura wuxuu ku yiri wa in dakarta alcadada haddaad sheegtid almurakaba laysa saaray wa huwa cadadka murabka kabka ana aladii kii weeyaane istawjaba waajibsaday anlaa yucraba inaan la ecraabine ee fa alxiq haleeshii alhaa tadii gaabkeed haleeshii maca almuanathi biaakhiri thaani midka labaad aakhirkiisa walaa taktarih hana u aaba yeelin mithaaluhu waxa weeyaan cindii aniga waxaa i ag taalo thalaatha cashra jumaanatan saddex iyo toban jowhar jawaahir waxyaalaha oo qiimahalo waay manduumatan la tixay iyo wadura ayadana waxa weeyaan waa jawaahirta qeyb ka mid a marka wuxuu ku leeyahy cadadka haduu murakab noqdo murakab cashara hadii wax laysa saaro midii horo min thalaatha ila tisca hadday casharo la socdaan iyo hadday keligoodnaba yihiinba tukhaalifu lmacduudan kun taasa lama soo celinin hadda casharaa laga hadlaya markaasuu wuxuu ku yiri wa wain dakarta alcadada haddaad sheegtay almurakaba laysa saaray wa huwa aladii ki weeyaan istawjaba waajibsaday anlaa yucraba eh fa alxiq ilhaaa hada haleeshii maca almuanathi marka muwaafiq wa soo uma jeedid hadduu macduudkii muanath yahay taa u taaniidkii waxaad gelisaa biaakhiri thaani labada cadadoo layska saaray laysa saaray midka labaad aakhirkiisa gili walaa taktarith ha u aabayeelin mithaaluhu waxaa cindii aniga waxaan haystaa oo agtayda taala thalaatha cashrata saddex iyo toban jumaanatan ee jawhar ah fiiri markaan thalaathadii maxay ahaan jirtay mukhaalifa lilmacduud maadaama jumaana ay muanath tahay oo macduudki ah thalaathadii way khilaafaysaa ho mudakara laga dhigay taas hadda laga hadli maayo horyaa looga soo hadlay midda hadda laga hadlayo waxaa weeyaan labadan thalaatha cashara murakab layska yirahda thalaatha iyo cashara ayaa laysa saaray ayb thalaatha cashara marka laysa saaray murakabaa lagu magacaaba labadan laysa saaray midkoodii labaadkee waa casharadii waay casharada aakhirkeeda maxaa waaye tadaasaa la geli aakhirkeeda cashrata cashara iyo cashrata labadaba waa banaanta casharata haddaad tiraahda tadi labadii laysa saaray midkoodii labaad aakhirkiisa yaa ta la geliyey maxaa loo geliyey lianna macduudkii yaa muanath ah marka hadii macduudkii oo jumaana a ah muanath uu yahay casharadii way waafaqay haday wax la jiraan haddaan horey kugu soo sheego waxaan ku yihi cashar hadday keligeed tahayne tidii halaatha iyo tiscay lamid tahay oo mukhaalifa lilmacduud waa haddii lala jiro oo thalaatha arbacata cashar i la casharada waxay fiirsanay midka macduudka oo ka dambeeya waafaqaysa hadda maadaama casharadii thalaatha ay la jirto waxay fiirsatay jumaano oo muanath ayadna ah waa la taaniithiyey haddii mudakara u ahaan lahay thalaathata cashara kowkaban ala dhila kowkabki mudakar haduu casharana waa la lahay marka cashara in kaana macaha gayruhaa fahiya muwaafiqa lilmacduud wain kaanad waxdaha fahiya mukhaalifa lilmacduud ayb markaasuu musanifku uri waqad tanaaha alqowlu fi lasmaai cala ikhtisaani wacala istiifaai marka cadadki saas u faham waaxid iyo ithnaan ama keligood ha ahaadeeno ama ha lala jiro yuwaafiqaani almacduud intahayna min thalaatha ilaa tisca ama keligood ha ahaadeeno ama labaatan iyo sodon thalaatun wa cishruuna la dhihi karaa thalaathata cashara la dhihi karaa mia wa thalaathata cashara la dhihi karaa thalaatha ilaa tisca laga gaara tukhaalifu lmacduud ama keligood ha ahaadaan ama cadad kale hala jiraano cashara in kaanad waxdaha fa hiya mukhaalifa lilmacduud wa in kaana macaha gayruha tuwaafiqu lmacduud cishruun ilaa tiscuun intii laga gaarana cuquudaas laa yakhtalifu bayna almudakari walmuanah musanifka maba ka hadlinbo oo waxaad leedahay cishruuna imraa cishruuna rajulan dayib mi-aadkina waa lamid uluufkina waa lamid intaas saas ku faham cadadkii saas weyaan musanifka wuxuusan ka hadlin waxaa layihi wax la yihaahdo haddii laga dhaliyo halaathadii hadda keligeeda haddii thalith raabic khaamis haddii la yiraahdo oo thalaatha arbaca khamsa aan la dhihin ayadana baab kala waay haddii wasnu faacil lagu keeno mudakarka waa la waafaqsinay oo waxaa waay thalithu thalithun haddii la yihahdo mudakarkii iyo waa iswaafaqayan macduudki laakiin hadda intaan si fiican kale ha isku mashquulinin nuqdada iyada u baahan in laga hadlo waxaan macduudka ku magacowna tamyiiz waa icraab ahaan asiga see loo see loo isticmaalaya waxaataan soo niri waaxidii ithnaani macduudkooda maba la sheegabo oo cindii ithnaani baad iska leedahay maa in ithnaani ithnaan rajulin ma dhehaysid taas nuqdo waa qabso haddii thalaatha ila tisca aan ku niriyey mukhaalifa lilmacduud aan soo niriyey macduudkeeda wuxuu noqonaa jamc oo majruur ah thalathu thalaathatu rijaalin wa thalaathu niswatin min thalaatha ila tisa laga bilaabo macduudkeeda ama tamyiiskini waa yahaye jamc majruur ah laga dhigaa ma dheheysid cindii thalaathun aw thalaathatu rajulan ma dheheysid thalaathatu rijaalin wa majruur hadana thalaathatu rajulin ma dhehaysida rijaal oo jamca la rabaa marka thalaatha ilaa tisca tamyiiskooda wahwa lmacduud yakuunu jamcan majruuran intahayna waxaa lamid e eh, cashara keligeed haday tahay maya cashara hadday tahay keligeed waxa weeyaan eh, waxaa laleeyahay cashru ayadana jamca loo idaafeynaya waa lamid casharada keligeed hadday tahay waxaan soo niriyey annahaa mukhaalifa lilmacduud oo waxaad leedahay cashratu rijaalin wa cashru niswatin ayadana jamca loo idaafayna waana tamyiizkeedii wa huwa almacduud min axada cashara laga bilaabo ilaa tisca wa tisciin laga gaaro waxaa waay mufrad mansuub ah axada cashara rajulan kowkaban E, thalaathata cashara imraatan haddiiba thalaathadii casharada haddii wax ka horeeyaan ilaa laga gaaro tisca wa tisciin mufrad mansuub a waay oo waxaad leedahay tiscun wa tiscuuna nacjatan yaad leedahay nacjadii mufrad waay mia iyo alfine waa mufrad majruuri miatu rajulin miatu imraatin alfu rajulin alfu imraatin asna mufrad majruur kaas waxaa weeyaan waxaa loo fiirinayaa xaqii macnaha waxa weeyaan tamyiizka yaa loo fiirinaya wa in nataqta bilcuquudi fi lcadad fandur ila lmacduudi luqiita rashad alwaawu lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yجزم فعلين الأول فعل الشhرط والثاني جوابه وجزاؤه نطق فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم فعل الشhرط wtaau damiir mutasil mabniun cala fathi fi maxal rafcin faacil bilcuquudi jaaru majruur mutacaliqu binatqta fi lcadadi jaaru majruur xaalu min alcuquud fandur alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi undur ficil amar walfaacilu damiiru musatun wujuuban taqdiru anta ila almacduudi jaaru wamajruur mutacaliqu biundur wajumlatu fandur fi maxali jasmin jawaab shardi luqi ficlu maadin mabniun lmajhuuli wa huwa mabniyu calى الsukuni litisaali bdamiir rafci mutaxariki w taau damiir mutasil mabniyu calى fathi fi maxali rafc naaib اfaacil arashada mafcuulu bihi thaani ama mafcuulu bihi tadaas hore naaib faacilki asalkeeda mafcuul awal ay ka timid طيب وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرجد فأثبت الهاء الفاء حرف عطف أثبت فعل أمر مبني على السكون وإنما كسر للتخلص من التقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت الهاء مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة مع ظرف مكان منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة mca mdaaf almudakari mudaafu ilayhi majruur wاdharfu mutacaliq bahbit w jumlaة faahbit macduufaة calى jumlati fandur wxdif alwaaw xarfu caطfi ixdif ficl amr mabni calى الsukun wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiru anta maca muanathi maca almudakari isku craab waay almushtahiri صifaة lilmuanathi wa صifaة اmajruuri majruur w calaamaةu jari kasra ظaahira tqul ficl w faacil li jaar w majruur mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufi taqdiiruhu kainaة khamsaة mubtada muahar marfuuc bdma daahira khamsatu mudaaf athwaabin mudaafun ilayhi majruur jududin sifatu lilahwaab wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jiri kasra daahira waljumlatu min almubtada'i almutaakhiri wa khabarihi almutaqadimi fi maxali nasbin maquulu taquulu wasmum alwaawu xarfu caطfin usmum ficil amr mabniun cala sukuun walfaacilu damiiru mustatin wujuban taqdiiru anta lahaa jaaru wamajruur mutacaliqu biusmum tiscan mafcuulu bihi mansuub wcalaamatu nasbi fatxa ظaahira min anuuqi jaaru wmajruur mutacaliq bmaxduufin taqdiiruhu kaainati صifaة ltisca tiscadoo min anuuqi kamid wqud alwaaw xarfu caطfi qud ficl amr mabni calى الsukun qaada yaquudu qud quud ay ahaan lahayd waawgii waxaa loo gaay oo loo gooyo xarafkii saddexaad oo wasadka ku jiray liajli iltiqaai saakin qaada yaquudu marka amarkii quud ay noqotay marka waawgii oo reeban iyo daalkii oo reeban iltiqaau saakinaynaa dhacay waawgii aa la gooy qud baa la yiri marka qad ha u haysanin ayb wاljumlaة min alficli wاlfaacili qud macطufaة calى jumlati wasmum wain dakarta alcadad almurakaba wa huwa aladi istawjaba an laa yucraba alwaaw xarfu caطfi in xarfu sharطi dakar ficl maadi mabniyu calى sukuni fi maxali jarin fi maxali jasmi ficlu sharطi wtaau damiir mutasil mabniyu cala fatx fi maxali rafcin alcadada mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira almurakaba sifatu lilcadadi wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahira walalifu liliطlaaq ayib wa huwa alwaaw xarfu caطfin huwa damiiru munfasilu mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin mubtada aladi ismu mawsuul mabniyu calى sukuni fi maxali rafci khabr mubtada istawjaba ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wاlfaacilu damiiru mustaturu jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اladi wاljumlaة istawjaba laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul anlaa yucraba an xarfu masdari wa nasbi laa naafiyaة mulgaat laa camala lahaa yucraba ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli mansuub ban wcalaamatu nasbihi fatxaة daahiraة fi aakhirihi wاlأlifu lilإطlaaq w naa'ib اlfaacili damiiru mustaturu jawaaza taqdiruhu yacuudu ilى اlcadad wa jumlaة anlaa yucraba wa an wmaa dakhalat calayhi fi taأwiili masdari mafcuul bihi istawjaba والتقدير وهو الذي استوجب عدم إعrاaبihi wهو الذي استوجب aلاa يcرب معنheedu wxa waaye cadدka hadii laysa saaro ثaلاaثaةa caشhaرa arبacaةa caشhaر خaمسaةa caشhaر hadii lira labadaas juز waxa waa mبniya laleeyahay iyaga dhan mcrب ma aha waa noo imaan doontaa طaيب فألxق الفا واaqعة في جawاaب الsharط alxiq ficil amr mabniyu cala الsukuun wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaaءi الsaakinayn wاlfaacilu damiiru mustatirun wujuba taqdiru anta alhaaa mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira maca almuanathi sidii hore maca almuanathi اlmushtahiri aan soo craabnay craab biaakhiri jaar wa majruur mutacaliq balxiq aakhiri mudaaf athaani mudaafun ilayh majruur bikasra muqadara cala alyaai manaca min duhuriha hiqal walaa taktarih alwaaw xarfu cadf laa naahiya taktarih ficil mudaaric majzuumun bila annaahiya wa calaamatu jasmihi sukuun wa inamaa kusira min ajli qaafiya wa jumlatu faalxiq ilhaaa fi maxali jasmin jawaab shardi dakarta ficlu shardi noqotay faalxiqni jawaab shardi waay mithaaluhu mithaalu mubtada marfuucu bilibtidaa mithaalu mudaaf walhaa mudaaf iley mabniun cala dami fi maxali jarin wاlkhabru maxduufu taqdiiru qowluka mithaaluhu qowluka cindii cinda darfu makaan mansuub wcalaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى maa qabla yaai اlmutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaalu اlmaxali bxarakati اlmunaasaba cindii mudaafu yaau mutakalim mudaafu iley mabniu cala sukuni fi maxali jarin wdarfu mutacaliqu bkhabri mutaqadimi maxduufi taqdiiruhu kaa'inat halaatha cashrata mubtada muahar mabniyu calaa fatxi اljuzayni fi maxali rafcin waa mubtada halaatha cashrata yaa cindii agtayda ahaatay saasay ahayd markaasoo hadda kuma dhihin wa hwa aladii istawjaba an laa yucraba cadadka hadday kulmaan oo laba cadad laysa saaro labadooda mabniga laga dhigaya marka thalaatha cashrata ama casharata waxaad leedahay mubtada muakhar mabniyun calaa fatxi اljus-ayni fi maxali rafcin cindiina waa khabar thalaathata cashara yaa kaainatun cindii saasay lamid tahay jumaanatan tamyiiz mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira manduumatan sifatu liljumaana wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxa daahira w durة alwaaw xarfu caطfi duraة macطuuf calى jumana wاlmacطuuf calى mansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatx daahir ani waxaa ii qoran hadirtaan jumaanata manduumata mac dura jumaanata manduumata mac dura mumkin saas hadii la yihaahdane macadi waxay noqonaysaa dharfu makaan maca mudaaf duratin mudaafun ilayh majruur hadday weysanki ku hagaagayo waa wa dura inay tahay baan umalaynaa waxay u baahan tahay nusakh kale in laga fiiriyo sida loo helo sida ay sax ku tahay ayb marka haddii shicirka la yihah manduumatan jumaanatan manduumatan wa dura saasay ku fiican tahay ayb waqad tanaaha alqowlu fi lasmaai cala ikhtisaarin wa cala istiifaa'in waqad tanaaha alqowlu qowlkii wou dhammaaday fi lasmaai qowlka alwaaridi fi lasmaai waay wixii macnaaha asmaadii aan ka hadlaynay intaan ugu talagalnay hadalkii waa dhammaynay cala ikhtisaarin maca ikhtisaarin iyadoo la gaabi iyo wa cala istiifaa'in maca istiifaa'in waana gaabinay waxna kama aanan tegin uu musanifka leeya raxmat ullaahi caleyh waqad tanaaha alqowlu qowlkii wuu dhammaaday fi lasmaai xaal ou qowlkaas ku dhex jiro macnaha alqowl aladii qasadnaa bihi alxadiid can alasmaa qad intahaynaa minhu maca ikhtisaari alkalaami wa cala istiifaai almadmuun waxa weeyaan waa dadoo dhan ma kari karaan shaygii in lana gaabiyo macnihiina aan laga tegin waa wax dhamoo la raadinay walidaalika nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi wa ucطiitu jawaamica alkalim waاkhtusira liya alkalaam waxaa layihi jawaamic اlkelim waxaa la yihahdaa kelima yar oo la isticmaala macnihin aan waxba ka tegin sidaasaa la yihahda marka alwaaw اlistinaaf qad xarfu taxqiiq tanaaha ficlu maadin mabniyun calى fatxati muqadarati calى اlalifi manca min duuriha tacaduru alqowl faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahira fi lasmaaءi jaaru majruur mutacaliq bmaxduufin taqdiruhu kaainan xaalu min alqowl calى اkhtisaari jaaru wamajruur mutacaliq btanaahi wa calى istifaai alwaaw xarfu caطfin calى xarfu jarin istifaai majruur bcalى wa jaruhu bkasra daahira wاljaaru wاlmajruur calى istifaa macطuuf calى jaarin wاlmajruur aladi fayatacalaqu bima tacalaqa bihi ljaaru lmajhuur aladii qablahu wallahu aclam sala allah wslm calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin